أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد يقول العلامة ابن الملقن رحمه الله في كتابه التذكرة في علوم الحديث والمضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من الراوي بلا فصل ونحوه والموضوع وهو المختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي وبالسماع والنازل وهو ضد العالي والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر waxaa inoogu dambeeyey mudaribka waxaanaynu nihi mudarib waxaa la yidhaahdaa xadiiska laba sifo laga helo xadiiska la isku khilaafo ee awjuh badan loo wariyo awjuh badan baa loo wariyo calaa awjuhin mukhtalifa awjuh kala duduwan oo aan isku mid ahayn awjuhdaasina lama kala rajixi karo oo laguma kala rajixi karo murajaxaadka wax lagu kala rajaxo xadiiska maxaa la dhahaa mudarib sheekhu wuxu uhi walmudraju baa ka mid a walmudraju mudrajkii ayaa kamid a ah. anwaacdii xadiiska mudrajku waa maxay wahuwa ziyaadatun waa ziyaado oo taqacu fi lmatni matniga dhacda waa ziyaado matniga gasha min araawi raawigana xaggiisa ka timi bilaa faslin isagoon hadalkii nebiga ka saarin oo aan kala saarin hadalkiisa iyo hadalkii nebiga iyo wanaxwihi wixii lamid ah maaragtaad iyo wanaxwihi wixii lamid ah <clears throat> mudrajka waxaa la waa in xadiiskii uu ku ku dhex darsamo lafdi aan xadiiska ka mid ahayni wax aan xadiiska ka mid ahayni inuu xadiiskii ku dhex darsamo labaan uu qaybsamaa raawi lafdi ziyaada ah oo aan matnigii xadiiska ku jirin ama aan sanadkii ku jirin ayaa ku darsamaya xadiiskii ama sanadkiisi ama matnigiisi raawiga warinaya ee ziyaadada la yimina ma caddaynayo oo ma kala saaraayo waadix ikhwaan nacam waay ziyaadadaasi qad taqacuu fi lmatni inay matniga dhacdaa laga yaabaa waqad taqacuu fi sanadi inay sanadka dhacdaana laga yaabaa in badanna waxaa badan yani waxa weeyaan mudrajulmatnigu waa badan yahay mudrajulmatnigu waa badan yahay waay haddii laakiin raawigii uu ziyaado sheego xadiiska dhexdiisana ku sheego oo uu fasliyo wa caddeeyo inay ziyaadadaasi min cindihi ka tahay ama min cindi fulanin oo min aruwaati inuu ziyaadadaas siyaadiyey miyay mudruj noqonaysa nacam ma noqonayso waay waxaan idhi mudrajku wuxuu qaybsamaa mudraj lmatni saddex noocona wey inuu matniga awalkiisa galo inuu matniga awalkiisa uu galo oo imika xadiiska caankaa ah, taqaanaan abu hureyre wariye asbiqu lwudu weylun lilacqaabi min annaari culimadu waxay dhaheen lafdiga asbiqu lwudua ah waa min qowli abi hureyra weylun lilacqaabi min annaarina waa min qowli eesh waa min qowli nabiy alayh salaatu wasalaam fahada mudrajun fi awali lmatn ayib sidee lagu ogaan doonaa riwaayaadka in la jamciya lagu ogaanayaa inay culimadu sheegtaa lagu ogaanayaa kutubta mutawalka aynugu tegi doonaa qaabka lagu ogaanayo naam waay waay mudraj fi wasat alxadiis ayaa dhici kara in xadiiska wasadkiisa wax lagu daro oo bartanka xadiiska kelmadi gasho ayaa dhici karta haddii xadiiskii sifatu waxyi nabi alayhi salaatu wasalaam dib ugu noqoto xadiiskii sifatu waxyi nabi alayhi salaatu wasalaam waxay culimadu sheegeen zuhri inuu yidhi kana nabiyu sala allahu alay markii uu yidhi kana nabiyu sal sl yataxanathu nebigu wuxuu ku cibaadaysan jiray fii kaari xera wuxuu ka daba keenay wa huwa tacabudu muxuu fasirayaa yataxanas buu fasiraya wa huwa tacabudu culimadu waa mudraj min kalaami zuhri maaragtaad waay <clears throat> wuxuu geli karaa yani lafdiga ziyaadadaahi wuxuu geli karaa aakhirka aakhirka ayuu geli karaa waxaa cajiib ah culimada xadiisku raximahum llah raximahum llah raxmatan waasica amilada cajiibkay sheegeen waxaa ka mid a ah. xadiis bukhaari ku yaala oo cabdullahi bn mubaarag uu ka warinayo yunus can zuhri can saciid bn sayib can abi hurayra wuxuu abu hureyra yihi nebigu wuxuu yidhi lilcabdi almamluuki asaalixi ajraani nebigu wuxuu yidhi buu yihi addoonka mamluuga ah qofka addoonka qof leeyahay ee laakiin saalixee wanaagsan laba ajar buu leeyahy laba ajar buu leeyahy nebigu alay isalaatu wasalaam laba ajar baa la siinaya hadduu addoonnimadiisa ku wanaag sameeyo allahna jala wacala si fiican u caabudo lahu ajraani markaasa xadiiska waxay ku jirtaa akhirkiisa wladii nafsii biyadihi lowla ljihaadu fi sabiili illahi wlxaju wa biru ummii la axbabtu an amuuta waana mamluuk allaha naftaydu gacantiisa ama gacmihiisa sharafta badan le ku jirtaan ku dhaartae haddaanu jihaadku jiri lahayn iyo in la xajiya aanay jiri lahayn oo labadaasi aanay waajib ahayn hooyada inaan u biri sameeyaana aanay waajib ahayn la axbabtu an amuuta waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto waana mamluuk anigoo addoona inaan dhinto jeclaan lahaa ana asalukum suaal hal hada alkalaam yumkin an yaquulahu nabiyu alayh isalaatu wasalaam rasuulku sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed oo ilaahay uu siiyey risaalo iyo nubuwo allana uu ka dhigay afdal lkhalqi hal mumkin inuu tamaniyo inuu addoon noqdo ta kale culimadu waxay hahdeen rasuulku sal allahu alay wasalam hooyadiisu u biri samaynaya waa tee ma tii isagoo carruur dhimatay naam shuuf qaraainka qaraainka oo nabiga hooyadii mise mise sano markuu jiray dhimatay naam lix jir marka hooyadii isagoo aan xataa nebi laga dhigin oo soo saarin bay dhimatay lix jirkiisiiba hooyadii dhimatay marka wa biru ummi si u leeyahay idan culimadu waxay dhaheen hada alkalaam min kalaami abi hurayra min kalaami abi hurayra laysa min kalaami nabiy alayh isalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo arrin muxadisiintu war badan ah maxaa daliil ah waxaa daliil ah xadiiska laftiisii ayaa waxa wariyey nin la idhaha xayaan ibnu muusa ayaa cabdillah bin mubaarak ka wariyey deedna xadiiska soo u akhriyey lilcabdi lmamluki saalixi ajraan markaasu wuxuu yidhi qaala abuu hurayra wladii nafsu abi hurayrata biyadihi lowla ljihaadu fi sabiili illahi walxaju wa biru ummi laxbatu an amuuta wana mahluk idan markii riwaayadka laysu keenay maxaa caddaaday ana hada alkalaam inuu maxaa yahay mudrajun min kalaami abi hurayra radia allahu canh kadalika mudrajku wuxuu geli karaa wuxuu geli karaa waxa weeyaan sanadka ayuu geli karaa sanadka ayuu geli karaa oo waxaa laga yaabaa raawi inuu inuu laba nin oo wax kala wariyay raawi kale dhex geliyo oo aan sanadka ku jirin deedna la idhaahdo haadaa mudrajun fi lisnaad la yidhaahdo saynu meelo kale ku arki doonno wuxuu yihi sheekhu wlmudraju waa waziyaadatu taqacu fi lmatni waa ziyaado matniga gasha matniga ayay gashaa dabcan matniga kuma khaasa matniga oo keliya kuma khaasa min araawina raawida xaggiisaanay ka ahaatay xadiiska warinaya bilaa faslin ay bilaa tamyiizin baynaha wa bayna alxadii isagoon kala soocin iyo wanaxwi wixii matniga lamid ah yani isnaadka ah wlmawduucu baa kamid aan wacdi xadiiska wa mawduuci almukhtalaqu mudrajka culimadu kutub bay ka alifeen almudraj culimadu kutub bay ka alifeen khaiib lbaqdaadi wuxuu leeyahay kitaab la faslu lwasli lima udrija fi naqli in la kala saaro wixii ee axaadiista manquulka lagu dhex daray iyo axaadiistii xaafid ibnu jamaaca markuu xadiiskaa kitaabkaa sheegay wuxuu yidhi wuxuu yidhi fashafa wa kafa kitaabkaa markuu alifay khatiib lbaqdaadi fashafa wa kafa waa dadka waa dhargiyey warkana waa toosiyey cilmi cadiimana ummadda waa u qoray kadalika nawowi baa saasoo kale isna yidhi ibnu kaiir wuxuu yidhi markuu kitaabkaa sheegayay wahuwa mufiidun jiddan waa kitaab aad iyo aad mufiid u ah faslu lwasli lima udrija fi naqli khaiib lbaqdaadi goormu dhintay nacam khaiib lbaqdaadi goormu dhintay wuxuu dhintay khaiib lbaqdaadi saddex iyo lixdankii sanata halaasin wa sitiina bacda arbacmiya afar boqol iyo saddex iyo lixdankii ayuu dhintay waxaa nafsa sana dhintay ibnu cabdilbar labadoodana laba laqab bay culimada xadiisku u yaqaanaan culimada xadiisku waxa u yaqaanaan ibnu cabdibar xaafid lmaqrib khaiib lbaqdaadina maxaa loo yaqaanaa xaafidu almashriq ah, maqrib dalalka la yidhaahdo xaafidkoodii waktigiisii wuxuu ahaa ibnu cabdibar mashriq almuslimiinna xaafidkoodu wuxu ahaa khaiib lbaqdaadi fii sanatin waaxidatin bay dhinteen fii sanatin waaxidatin hadduu hadhow tan nin inoo yimaado uraa khaiib lbaqdaadi baan wax ka wariyey waynu ku walaal goormaad ka waris uraa maxaa soo baxaya inuu maayix yahay beenawaas saba inuu been sheegaya soo baxaysa saddex afar boqol iyo saddex toddoba sano ka hor buu dhintaa lagaa yidhi wey ya <laughs> mashaaikhdeeda nin kamid ah ayaa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi mid baa saylad yimi markaasuu wax arkay de nin nin neef aada qurux badan oo la xawata markaasuu doonay inuu ku qabsado markaasuu dee ka dulgaaraana waa wankaygii sifaadkaasuu leeyay caynkaa iyo caynka anaa layga soo xaday markuu dhamaystay iska dhegeysta dhegeysta ma dhamaysataa barida intuu kor u qaada ui lagaa yidhi ya <laughs> ya <laughs> marka muxadisiintu rag badan bay ku wahan waa lax lagaa yidhi intuu wax sheegto ayaa waxaa lagu yidhahdaa markuu waxaasi dee baatil noqdo waa lax laga yidhi waay wlmawduucu mawduuc ayaa ka mid a wahuwa mawduucu almukhtalaqu mawduuc waa kii la dejiyey wa huwa almukhtalaqu waa kii la hal abuurtay ee almasnuucu la sameeyey ee almakduubu cala nabiyi ku dar ee almakduubu cala nabiyi sala allahu alay wasalam mawduuc waxaa la idhaahdaa ya shayga nebiga lagu been abuurtay axaadiis badan baana rasuulka sala allahu aleyh wasalam lagu been abuurtay axaadiis badan ayaa lagu been abuurtay rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo aan ka sugnayn maxaa keenay been abuuradka culimmadu sidee bay axaadiistaa u kala shaandheeyeen wadciga asbaabtiisu maxay tahay xukunka xadiiska mawduuca werintiisu maxay tahay waxaasoo dhan kutubta dambaynu ugu tegna lakin hadda waxaynu fahmaynaa isilaaxan wlmawduucu wlmukhtalaqu lmasnuucu weeye almakdubu cala nabiy sal alla alay wasalam waa shayga nebiga lagu hal abuurtay ee aan nebigu odhan sal alla alay wasalam waqad yulaqabu bilmarduudi waxaana laga yaabaa in marduud lagu sheego oo la dhaha hada xadiisun marduud macnaata mawduuc baa loo jeeda ama walmatruuki matruuk in lagu sheegaa laga yaaba walbaili bail in lagu sheegaa laga yaaba culamada qaarkood waxaa arkaysa iyagoo leh hada xadiisun bail kaasi waa xadiis beena oo bail waxba ka jirin walmufsadi kii fasahaaday yani almufsad kii la fasahaadiyey waadiciisu uu fasahadiyey ayaa waxa weyaan culimada u yaqaana xadiiska mawduuca wa sharu anwaaci lxadii sharu anwaaci lxadiis anwaacda xadiiska ka ugu shar badan wey waana muxaram in la wariyo oo nebiga sala allahu aleyh wasalam loo tiiriyo ilaa in la cadaynayo waa muxaram in la wariyo ilaa in la cadaynayo inuu been yahay mooyaane ilaa in la caddaynayo inuu been yahay mooyaane nacam waay Ehm, baail bay culimadu ku magacaabeen matruuq bay culimadu ku magacaabeen marduud bay culimadu ku magacaabeen intuba magacaantiisa ayay kamid tahay intuba magacaantiisa ayay ka mid tahay waxaa kamid ah xadiiska mawduuaad mawduucaadka ah xadiiska in badanoo mushrikiinta ama dadka shirkiga sameeya ay ku dagsoomeen ee man la yidhi nebigu wuxuu yihi idaa acyadkum lumuur fa calaykum biasxaabi lqubuur haddii war taladu kaa baahdo oo warku kugu adkaado qabri un iska laalaada ah, qubuurta awliyada ama waxa weeyaan saalixiinta un iska laalaadi wax walba okay bay noqone ah, ma garat waxaa ka mid ah xadiista mawduucaadka ah la yiri nabigu wuxu uhi sal allahu aleyh wasalam haddaad xajar aaminto inuu wax kuu tarayo la nafacaka uu ku anficila haddaad aaminto cumarna muxuu leeyahy markuu xajar aswadka tegey xajar aswadkii markuu tegey cumar muxuu yihi wallahi inii aclam anaka xajar laa tanfac walaa tadur wallahi anigu aniga inaad dhagax tahay laa tanfac walaa tadur walowlaa raaytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yuqabiluka ma qabaltuk nabi maxamedoo ku dhunkanaya haddaanan arki lahayn igu wallahi inanan ku dhunkadeen ah. yani wuxuu tilmaamaya inuu dhagax min xayu asli aanu nafci lahayn ida lumuur fa biasxaabi lqubuur ya alaykum bish biasxaabi lqubur naam mawduucu culimadu asbaab uu leeyahay ayay sheegeen oo kalifta in dadka maaragtay ruwaadda ah ee mawduuca u qasdinaya inay waxa weeyaan ay ay ku qaaday beentaa inay nebiga sala allahu aleyh wasalama ay ka sheegaan qaarkood waxyaabaay beenta u sheegeen waxaa ka mid ah inay ugu dhowaadaan umaro iyo kuwa madax ama ay lacag iyo adduunyo ay ku helaan ya ay ku helaanoo loo maleeyo inuu xadiis nebiyo toosan u hayo rasuulkeenuna sal alla alay slam wuxuu yidhi man xadatha canii bixadiiin yuraa anahu kadib fahuwa axad lkaadibeyn qofka xadiis uu been u malaynayo iga sheega ama aanu hubin warkiisa beenaalayaasha ama labada beenaale ama kuwa beenaalayaasha midkood buu ka mid yahy kuwa beenaalayaasha midkood bu ka mid walihada imam muslim wuxuu yihi iclam ana alwaajiba cala kuli axadi carafa tamyiiza bayna saxiixi riwaayaati wa saqiimiha wa hiqaati naaqiliina min almutahamiin an laa yarwiya ila ma carafa sixata makhaariji wاstataarata fi naaqilihi wa an yataqiya minha ma kana can ahli اtuhami wاlmucaanidiina min ahli اlbidci ma garata xadiiskaanu xadiiskaanu sharaxaya culimadu kutub bay ka alifeen waan idiin sheegay kutubta ahlucilmigu ay ka alifeen mawduucaadka inay inay kutub badan oo ay ku bayaamiyeen warkaasi eh, iyo ay sheegeen inaanu rasuulka sal allahu alayh wasalam axaadiista mawduuca aanay ka ansixin inay ka alifeen baynu sheegnay wuxuu yihi sheekhu wlmaqlubu maqluubka ayaa kamid ah waadi xadiiska wahuwa isnaad lxadiisi xadiiskii in loo tiriyo wey ilaa ayri raawihi raawigiisii raawi aanayn in loo tiriyo wey xadiiskii maxaa loo tirinayaa raawigii weriyey raawi aanayn maqluub waxa weeye xadiiskii baa la gedinaya maqluub waxa weeyaan waa xadiiskii in takyiir lagu sameeyo oo qaabkii uu socday la bedelo oo ama sanadkii takyiir lagu sameeyo oo ibdaalu raawin biraawin raawi raawi lagu bedelo ama matnigii takyiir lagu sameeyo oo see loogu samaynaya waxaa la soo qaadayaa matni mutunta kamid mid ah dabeedna waxaa lagu rakibaya sanad aanu lahayn sanad aanu lahayn ayaa lagu rakibaya waa maqluub marka maqluubku waa xadiiskii in loo tiiriyo ciddii warisay cidaan ahayn ama xadiiskii ruwaadiisii in la bedelo waxaana keenaa inuu xadiiska qalbi ku dhaco waxyaabaa keena inuu xadiiska qalbi ku dhaco waxaa ka mid ah inuu inuu raawigiis moodsiiyo a inuuga dhaco tusaaleahaan rasuulku nebigu wuxuu yihi sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluhu soo ma toddobada nebiga waxaa ka mida buu ihi warajulun tasadaqa bisadaqatin nin sadaqa sadaqadaystay faahfaaha qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa iyo aanay bidixidiisu ogaanin maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisu bixinayso xaggee wax lagu bixiyaa gacantee wax lagu bixiyaa midigta raawi ruwaadii kamid a ah xadiiskaa wariyey markaasu wuxu uhi warajulu tasadqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu wuxuu ka dhigay shimaashii inay inay wax bixinayso waxa han hada qalbun fi lmatni ah, waana khaa markaa uu raawigu uu ku dhacay qalbigaas baaba kalaa loo sameeyaa waxaa ka mid a qalbiga in xadiiska ruwaadiisii raawi aan warinin waxa weeyaan loo tiiriyo oo ruwaadii warisay cid aan ahayn loo tiiriyo asbaab baa loo sameeyaa ma banaanta mise ma banaana meelaha aynu maaragtay eh, waxaynu ugu tegi doonaa meelaha lagu tafsiiriyey sheekh wuxuu yihi wahuwa isnaadulxadiisi ilaa hayri raawi waa in xadiiskii loo tiiriyo ciidan werin maalan xadiiska waxa wariyey weliid ibnu muslim markaasuu nin wuxuu ka dhigayaa muslim ibnu weliid labada magac wais shibaan soo ibnu muslim iyo muslim ibnu weliid magacii buu cagsiyey ha ama xadiiska waxa wariyey naafic baa ibnu cumar ka wariyey markaas wuxuu ka dhigayaa inuu saalim ibn cumar ka wariyey naaficii saalimna waa walaalo naaficii saalimna waa maxay waa walaalo dabeedna wuxuu ka dhigayaa xadiiskii naaficu ka wariyey ee sanadkiisu ahaa inuu naafic ka wariyey ibn cumar ayuu wuxuu ka dhigaya inuu saalim ka wariyey ibn cumar waay mm. amilo kalena ahlucilmi qaar waa sheegeen walcaali baa kamida xadiiskii caaliga ayaa kamida wawa caaligu fadiilatun waa fadiilo oo marquubun fiiha la jecel yahay xadiisku inuu caali noqdo waa fadiilo la jecel yahay fadiila waxa weeye waa waa astaan la jecel yahayoo aad ay muxadisiintu jecel yihin wayataxasalu wuxuu ku yimaadaa fadiiladaas wuxuu xadiisku caali ku noqdaa bilqurbi inaad u dhawaato min anabiyi sal la sl nebi maxamed ama aad u dhawaato wa min axad alaimati fi lxadiis a'imadii xadiiska nin kamida inaad u dhawaato ku yimaadaa wa bitaqadumi wafaati raawi raawiga wafaatkiisii inuu wakti hore horeeyey ayuu ku yimaadaa wa bisamaaci samaac ayuu ku yimaadaa wnaailu naailka ayaa kamid wahuwa did lcaali wey annaail wlcaali waa nooc ka mida lataaif lisnaad waxyaabaha muxadisiintu ay xiiseeyaan ee lataaifta kamid a ee muxadisiintu ay ku dadaalaan ayuu ka mid ahaa waata nin raggii kamida la yidhi hebele maxaa tamini lahay markaasuu yihi beytun khaali wasanadun aali beytun khaali wasanadun caali iyo sanad caali labadaas haddaan isla heli lahaa alla fiicnaan lahayd dayd khaaliga oo aan nafteedana ku asturo sharka adduunkana kaga magan galayo fitankiisa xadiiskii nabigana leela nahar ku wariyo iyo asaaniid caaliyaan isla helo alla warka way isugu ka dhici lahayd buuri haddaan labadaa isla lahaa aad ba u jeclayn muxadisiintu caali iyo naazil waa maxay caali iyo naazil waxa weeye in nabi maxamed sala allahu alayh wasalam adiga iyo raawiga xadiiska warinaaya iyo nebiga in dad tira yaro kooban udhexeeyo oo maalan saddex qof baa udhexaynaya nebiga iyo isaga maxaa udhexaynaya saddex qof ama waxaa udhexaynaya afar qof ya ni ninka isaga iyo nebiga saddex qof udhexeeyaan ka waran ninka iyo ninka isaga iyo nebiga koob iyo labaatan qof udhexeeyaan ma meel ma wada fadhiisanayaan sheekh ya meel ma wada fadhiisanayaan wahuwa saa ogeed bu sheekh wuxuu ku wahuwa fadiilatu margubun fiiha waxaa caaligii kamid ah caaliga waxaa kamid ah inaad ruwaadii xadiiska warisay culimadii a'imadii bukhaari muslim tirmidi abu daawuud ibnu xibbaan iyo raggii lamidkaa inaad iyaga adad yara idiin dhexeeyo oo bukhaari maalan laba qof idiin dhexeeya ha waa sanad caaliya ama bukhaariga adiga hal qof idin dhexeeyaan bukhaariga iyo raawi hal qof idiin dhexeeyaan walihada muxadisiintu maxay samayn jireen xadiis bay warinayaan xadiiskaa isaga iyo sheekha maalan isaga iyo bukhaari maalan waxa u dhexeeya laba nin dabadeedna wuxuu maqlayaa xadiiskii sanad sanadkan ka caalisan in lagu wariyey markaasuu u rixlaysanaya markaasu wuxuu keenayaa xadiiskiiyo bukhaari isaga nin qori dhexeeyo ayuu keenaya ma garat xadiiskii isagii bukhaari uu udhexeeyo nin keliya u udhexeeyo waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid a ah taqadumu wafaati raawi raawiga wafaatkiisu inuu inuu raawiga xadiiska laga warinayaa ee aad ka warinaysa aad u dhowaatay in waxa weeye wakti hore u dhintay waay bitaqadumi wafaati raawi walaw samica maca almutaahiri fi waqtin waaxid min cizati tawasul ileyh macnaheedu waxa wey tan raawi ruwaadda kamid a ah, raawi ruwaadda kamid a ah, oo wakti hore dhintay ya oo aqsaam alculuwiye ayaad waxaad ka maqlaysaa xadiis baad ka maqlaysaa xadiis ayaad ka maqlaysaa oo waxaad waxaad la sinaanaysaa adigoo mutaakhira raggii isaga wax la maqlay isaga wax ka maqlay hore rag kaa horeeyey ayaad sheekha la wadaagaysa ayaad sheekha la wadaagaysa taqadum samacna waa iyana waa lagu dhigtaa waa lagu helaa waynu arki doonaa amilado dhan caaligu waa maxay caaligu waxa weeye isaga didki cafwan naazilku waxa weye isaga didki annaazil waa isaga didki oo didkiisu waa maxay didkiisu waxa weeyaan didkiisu waxa weeye inaa adiga iyo sheekhii xadiiska wariyey ama adiga iyo nebiga ay dad badani idin dhexeeyaan muxadisiintu markaa intay xadiiska helayaan isagoo sanad caaliyo leh intay helayaan sanad naazila way ka cariri jireen o adiga arkaya de baytun khaali wa sanadun caali waay sheekh wuxuu yidhi walmusaxafu baa ka mid ah wa huwa musaxafkii wahuwa taqyiiru lafdin aw macnan waa inaad musaxaf waa kii la bedelay waa inaad lafdi kelmad xadiiska kamid aad bedesho ama macnihiisa aad bedesho wa taaratan yaqacu fi lmatni wa taaratan yaqacu fi lisnaadi marna matnigu dhaca marna isnaadka wa fiihi tasaniif wallahu subxaana wa tacala aclam akam wbillahi jala wacala towfiiq